alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala ali muxamed waslama tasliima kaiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii mukhtasar bni abi jamra ayaynu kusoo jiray xadiiska laba boqol iyo siddeed iyo toban can abi aclabata alhushaniyi abi aclabata alkhushaniyi waxa uu ka soo wariyey imaamu lbukhaari radia allahu tacala canhu ana nabiya sala allahu aleyh wasalam naha in nabigu calayhi salaatu wasalaam reebay can akli kulli dii naabin min asibaac can akli kulli dii naabin mid kastoo mico u saaxiiba cunista la cunaayo inuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam kaa markaa waxa weeye micida u saaxiibkaoo min asibaaci dugaagga ka mida dugaagga ka mida nebigu calayhi salaatu wasalaam in markaa la cuno hilibkiisa waa reebay xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey axaadiis kaloo la noocina waa jirtaa oo mawduucan oo kale ka warramaysa oo marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam nahaa can kulli dii naabin min asibaaci wa kulli dii miqlabin min atayr waxaaba ku darayaa shimbiraha laftoodana kuwa ciddida leh ee ciddidooda ku ugaadhsada ee wax ku laaya oo cid ku weerara oo markaysaa ku ugaadhsada yacni in marka waxa weeye nebigu reebay in hilibkiisa la cuno wuxuu reebay yacni dugaagga mid kastoo mici u saaxiiba in la cuno waa reebay oo nebigu waa diiday oo ha cunina buuhi iyo mid kastoo ciddi u saaxiiba oo shimbiraha ka midana nebigu calayhi salaatu wasalaam hilibkeeda in la cuno waa reebay naabka waxaa looga jeedaa waa micida waxaana laga tilmaamayaa mici uu ku ugaarsanayo oo wax ku dilayo oo wax ku weerarayo taas ayaa laga tilmaamaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen marka dugaagga laga hadlaayo laba qayd baa la eegayaa naabkan kow waa inuu markaa leeyahay micida waa inuu leeyahay laba waa inuu yahay mid waxa weeye cid ku weerara oo markaysa markaa waxaan yacni markaa yacni waxaweye ku ugaadhsanayo oo wax ku dilayo oo cid ku weeraraya waa inuu yahay labada arrin markay isu raacaan wuxuu noqonayaa midaan bannaanayn ayuu noqonaya midaan bannaanayn buu noqonaya jamaahirta culammaduna markaa waxay qaateen xadiiskana waa ku camal faleen saas aawadeed waxay yidhaahdeen dugaagga kuwa miciyaha leh ay ku ugaarsanayaan ee wax ku weerarayaan ee wax ku laynayaan xaaraan weeye saas yada bay yidhahdeen madhabta maalikiyada ayaa iyagu waxay yidhaahdeen waa karaahiyay yidhahdeen laakiin xaaraan maaha bay yidhahdeen xaaraan maaha yidhaahdeen laakiin waa karaahiyo waxayna u wadaan badankoodu karaahatu tanziih bay u wadaan waxa kala duwan marka la odhanaayo madhab almaalikiya ama madhab ashaaficiya iyo marka la odhanaayo shaafici ama maalik farqa u udhexeeya waxaa dhici karta imaamu almadhab mas'ale inuu si qabo haddana marka waxa weeye asxaabtiisii iyo culammadii madhabka ku taxnayd ee madhabkiisa haysatay waxaa dhici karta sida shiikhaasi qabo imaamka ahaa iyagu inay khilaafaan baa dhici karta oo si kale ay qabaan misaalkiina waaba tan aynu hayno oo iminka imaam maalik kitaabkiisa almuwada wuxuu baabaysanayaa baabka ah taxriimu akli kulli dii naabin min asibaac cibaara sariixa oo taxriimkii ku cad ayuu kitaabkiisa ku qoray yacnii shay kasta oo mici u saaxiiba cunista la cunaayo hilibkiisa inay xaaraan tahay shaygaa micida u saaxiibkaoo dugaagga ka mida dabeedna wuxuu keenay yacni xadiidka abi hurayra ee sheegaya kullu dii naabi min assibaaci fa akluhu xaraam yacnii mid kastoo mici u saaxiiba oo dugaagga ka mida cunista la cunaya hilibkiisa waa xaaraan xadiiskaasuu keenay xadiiskana muslimna waa soo wariyey abi hurayra axaadiista kale nahyigana waa keenay ee kan abi saclabat alkhushaniyi ka mid yahay waa keenay iyadoo imaamulmadhab u nasgareeyey mid kastoo mici u saaxiiba hilibkiisa in la cunaa inay xaaraan taho dugaagga ka mida ayaa haddana waxa dhacday maalikiyadii inay marka waxaweye haalibkoodii ay odhanayaan waa karaahiyo oo ay weliba markaa ku fasirayaan in badanoo ka midii in laga tilmaamayo karaahatu tansiih ahayn laakiin ay tahay karaaho laga fiican yahay in lala yimaado oo karaahatu tansiih marka had yo jeer waa in cibaarada marka aada loo hubsadaa oo aan la yska odhan yani masaa marka waxa weeyaan madhab yani marka lmadhab caanka ka ah ama kutubtooda mutaakhiriinta ay qoraan aan la yska odhan waxa weeye maalik baa sidaa qaba iyo shaafici baa qaba iyo marka waxaweye axmed baa qaba iyo abu xaniifa qaba waxaa dhici karta ciddani marka waxa weeye iyagu ra'yi kale inay marka qabaan oo waxa weeye markaa ra'yigii imaamka inaanu ahayn ayaa markaa suuroobi karta qolyaha marka maalikiyadu markay karaahada ku tageen oo yidhaahdeen waa karaahiyo waxay u qaateen adiladan kale inuu ka hor imanaayo axaadiista sidan ku soo aroortay qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxaraman cala taacimin yacamuhu ila an yakuuna maytatan aw daman masbuuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhila ligayr illahi bih yani waxa weeye afartan nooce halkaa laynoogu sheegay baa lagu koobay marka waxyaalihii muxaramaadkae la xaaraantinimeeyey marka waxay yidhaahdeen xadiiskan axaadiistan soo aroortay ee sheegaysa nahaa rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam can kulli dii naabin min asibaaci wa kulli dii mikhrabin min atayr iyo adilada la midka ahi waa axaadiis aaxaad ah qur'aankiina waxa weeye waa qaci axaadiista axaadkiina danni ayay markaa faaiidaysaa waa sida muta'ahiriintooda qaar ay u tacliilinayaan marka danni iyo qacina isma caaridi karaan oo qacigaa xoog badan qaciga ayaa xoog badan marka waxa weeye ta kale ixtimaal baa ku sugan oo nahyigu wuxuu aqbari karaa inuu karaaha yahay oo nahyigu marbuu u soo arooraa likaraahati tanziih marna wuxuu yimaadaa liltaxriim markii la yidhi dee tan waxaa la hayaa riwaayo sheegaysa taxriimka tilmaamaysa oo xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey maalikna waaba soo wariyeyoo muwada uu ku soo wariyey hore uu soo wariyey kullu dii naabi min asibaaci faakluhu xaraam kaa laftiisa ayaa caddaynaya in taxriim loo jeedo waxay yidhahdeen kaas waxaa lagu xambaarayaa in macna lagu wariyey ee xadiisku ahaa nahaa can kulli dii naabin min asibaac sida markaa igu soo aroorto saxaabada kale usoo wariyeen saxaabada kale siday usoo wariyeen inuu nahyi ahaa dabeedna cidda marka waxa weye xadiiskan soo warisay ay markaa dabeed istiri macna ku wariya dabeedna macnaha markay ku wariyeen taxriimka iyagu tasriixiyeen markay is yidhaahdeen nahyigii taxriim buu keensanaya marka wejigaas ayaa lagu xambaaraya weliba waxaanan sheegin imaam maalik markuu baabka sidaa baabaystay axaadiistana soo arooriyey xadiiska taxriimka caddaynayana ugu hormariyey baabkana taxriim ka dhigay axaadiista kalee nahyiga sheegaysana dabageliyey ayuu wuxuu yidhi haada almru cindana arrinkaasi annaga agtayda saasuu ku sugay saasuu ku gebagabeeyey haada alamru cindana sidaas yada ah ayuu marka uu yidhi nusakha marka waxa weeye kitaabka muwata waxoogaa way siro khilaafsan yihiin oo qadarka hada alamru cindana nusakha qaar bayna ku sugnayn nusakha qaarna waa ku suganta laakiin inta kale waxa wey waa saas waxaa kaloo jirta xadiiska abi saclabat alkhushani ee nusakha qaar oo muwaa'a ka mida waxaa lagu soo wariyey taxriim isagoo tasriixinaya qaarna waxaa lagu soo wariyey nahyi sida halkan oo kale nahyiga inuu yahay laakiin taas markaa kaa hore ee abu hurayra kullu dinaabin min asibaaci faaklu xaraam isaga taxriimka isagoo tasriixinayo fii jamiici nusakh uu soo yani taasna saas calaa kulli xaal qowlka saxiixi wuxuu yahay ee jamaahiirta culammaduna ku tageen axaadiistina ay caddaynayso yacni dugaagga wax kasta oo mici leh oo micidaas yani ku ugaadhsada waxna ku dila inuu marka waxaweeye uu xaaraan yahay oo cumuumka xadiiska la qaadanayo adilada lagu camal falayo aayadda marka loo eegana yacni marka loogama tegayo xadiidkan laga tegi maayo oo aayadda xasri ku tusinaysay looga tegi maayo waayo jamci baa ka suuragala jamci ayaa ka gala mana aha marka waxa weeye markaa dee in waxa weeye la odhanaayo xadiiska aaxaadka ayaa marka waxa weeye danni ah oo aayaddii marka waxawe qaci inay tahay ma caaridi karo marka hore masalada ku saabsan axaadiista axaadku ma qacay faa'idaysaa ma danay faa'idaysaa waa mas'alo culammadu isku khilaafsan yihin culamada ahlu oo dee culamada qaarkood baa qaba axaadiistu hadday asaxdo walow axaad ba ha noqotee qacay faa'iideynaysaa waa cilmi bay faa'iideynaysaa cilmiyo camal bay faa'iideynaysaa oo waxa weye imaam axmed iyo ibnu xasmi iyo yani marka a'immada qaar baa saa maray mar labaadka dee tafsiil bay culammada markaa in badanoo ka midigeliyeen oo yidhaahdeen hadduu duruq mutacadida leeyahay oo marka waxaweye sixaaxoo marka iska daba timi uu leeyahay xaddu tawaatur bayaanu gaadhinbe ama uu qaraa-in ku dheehan leeyahay ama bukhaari iyo muslim isku waafaqeen marka wuxuu faa'iideynaya qaci qac ayuu faa'ideynaya waana qowl qawi a ah weeye qowlkaasi marka tafsiil in la geliyo la yidhaahdo axaadiista axaadkooda danni faa'iideyn mayso ayaa markaa saxan ayaa saxan mar saddexaadka xadiidkan laftiisa sheegaaya naha can kulli dii naabi min asibaaci wa kulli dii mikhlabin min atayr culamada qaarkood waxaabay yidhahdeen duruq badan baabuu leeyaho mutawaatir weeye bay yidhahdeen bacdu ahlicilmi ayaaba saa yidhi mar afraadka xadiiska aaxaadka haddiiba laga soo qaado inuu aaxaad yahay yacni waxa weeye waa aaxaad dee qaraa'intii ku isku waafaqeen duruq mutacadida ah leho saxaabo kala duwan laga soo wariyey marka waa noocii qatciga faa'iideynaya mar shanaadka haddii fardan wa taqdiiran lagaba soo qaadi lahaa aaxaad asaxayun inuu yahay oo aan markaa waxaweye noocii qadciga faa'iideynaya inaanu ahayn haddiiba laga soo qaado dee aayadda wuxuu ka caariday waxay noqonaysaa waa daa'imitaanka xukunku daa'imaayo oo istimraaraye e ma aha yacni waxaweye isku xilli inay ku saabsan tahay aayaddu markay soo degto allah inoo sheegay inaan markaa waxaweye wakhtigaas shay xaaraan oo laga helayaa inayna jirin afartaa mooyaane qul laa ajidu fima uxiya ilaya muxaraman cala طaacimin yطcamuhu ila an yakuna maytatan aw daman masbuxan aw laxma khinziirin fainahu rijsun aw fisqan uhila ligayr illahi bih yani waxa weeye waa markaasaan laga helayn dee ma diidayso wakhtiga soo socda inuu jiri doono ashyaada la cunaayo waxyaalo xaaraanan aayadda lagu sheegin in dib laga soo dejin doono ma diidin yani xukunku markaa inuu inuu weligiiba sidaa ahaanayo farqa udhaxaysa aayaddii ma odhan weligeed ilaa inta nebiga laga oobsanayo calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeye shay kale oo la xaaraantinimaynayo ashyaada la cunayo ka midi ma jirayaan aayaddu ma odhan laakiin wakhtigaa inayna jirin bay tilmaamaysa xukunkaasi inuu istimraarayo ilaa yowmi alqiyaamana wuxuu ahaa arrin danni ah arrin la hubay ma ahayn oo qaci ah ya maadaamay sidaas tahay xukunkii markaa noqonaayey inuu daa'imayey oo marka aan la hubin inuu weligii sidaa noqonaayo dawaamkii unbaa xadiiskani ka hor yimi oo uu tilmaamayaa ilaa markuu xadiiskaasi soo arooray laga soo bilaabo ashyaada muxaramaadka in lagu darayo ashyaadan kadib baa waxyi ku soo degay ashyaada qaarkood xaaraantinimaynay u idaafaynay ku soo daraya saas aawadeed waxay noqonaysaa inay mas'aladu markaa caddahay markaa saxduna waxay tahay ashyaadaasi inay markaa xaaraan noqonayaan ayay marka tahay hal masalaa jirto oo xoogaa laysku khilaafo ayaa jirta masaladaas waa masalada ku saabsan waraabaha ya masalada waraabaha ku saabsan waraabuhu xaaraan ma yahay mise xalaal ma yahay waraabihii ma la qalan karaa ma la cuni karaa ya taasaa xoogaa khilaaf galay isagoo duunaab ah yani isaga ma la cuni karaa mise lama cuni karo madaahibtu waa ku kala qaybsameen sababta kala qaybsankana waxaa keenay xadiis gaara ku soo arooray oo sunanku soo wariyeen afarta asxaabu sunan ay soo wariyeen iyo hayruhum xadiiskaasoo sheegaya inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam addabucu sayd waraabuhu waa ugaadh weeye waxaa la su'aalay aakuluha macunaa qaala nacam riwaayada aa aakulaha qaala nacam tirmidi wakhayruhu baa soo wariyey afarta asxaabu sunanna waxay isla oganayaan addabacu saydun yacni waraabuhu waa ugaadh weeye wuxuu kaloo sheegaya muxrimku hadduu dilo wan baa ka waajibaya fidyeah wan fidye ah ayaa ka waajibaya marka xadiiska caynkaasana culamo badan baa quweyse oo saxiixisay oo uu ka mid yahay imaamu albukhaari oo ka mid yahay tirmidi oo uu ka mid yahay ibnu xibbaan oo ka mid yahay xaakim yani aimo fara badan baa yani waxa weyaan xadiiska saxiixiyey bal marka waxa cid yani markaa dee daciifisay oo yidhi marka waxa xadiisku waa daciif kollay marka ma xasuusni waan egeegay laakiin ma arag hadda cidaan marka hadda aan idhaahdo ciddaasaa daciifisay way jiraan culamada qaarkood inay yidhaahdeen ibnu abi cammaar ayaa soo wariyey ibnu abi cammaar baa soo wariyey ibnu abi cammaarna laysa bimashhuurin binaqli ilcilmi kuma caan ahaa cilmiga inuu soo raro oo marka waxa weeye may odhan waa daciif iyo waa majhuul iyo jahaala ku sugan iyo marka waxaweye yani xifdibaa xifdigiisaa liita ama dacfa ku jira may odhane kuma caan aha bay yidhaahdeen yani markaa inuu cilmiga soo naqliyo marka maadaama aanu mashhuur ku ahayn bay yidhaahdeen naqliga cilmiga uu soo naqlinaayo aanu aada caan ugu ahayn axaadiistan sixaaxa ee soo aroortay ee reebaysa nahaa can kulli diinaabi min asibaac loo khilaafi maayo axaadiistaasina waa caam waraabuhuna waa leeyahay mici waa leeyahay mici waa leeyahay waraabuhu waxaana lagu yaqaanaa bay yidhahan shareecadu laba shay oo mutamaasilayn oo isku mid ah oo ishabbaha ma kala farqiso ma kala farqiso sidaas aawadeed axaadiistan ayaa la qaadanaya tilmaamaysaa in waxaweeye dugaagga wax kastoo mici leh oo micigooda wax ku dila ma wax ku weerara inay xaaraan tahay axaadiistaa kutusinaysaa la qaadanayo ta kale daliilkani waa xaadir kaasina waa mubiix waxaana la yaqaanaa alxaadiru muqadamun cala almubiix ka uu xaaraantinimaynaya waa laga hormariyaa cinda tacaarud ka bannaynaya saas aawadeed waxaa ka imanaysa inuu marka xaaraan yahay baa ka imanaysa marka madaahibta waa ku kala qaybsameen oo laba madhabna waxay ku tageen inuu markaa yahay inuu bannaan yahay ayay ku tageen laba madhabna waxay yidhaahdeen waxa weeye waa diideen adigu markaa qolada xanafiyadu waa xaaraantinimaynaysaa qolada maalikiyadu way diideen laakiin waa karaahatu tansiih bay mareen iyaga qaacidadoodii waxay yidhahdeen waa karaahiyo laakiin taxriim may tasriixin shaaficiye iyo xanaabilana waxay qabaan inay bannaan tahay oo marka waraabaha in la cunaa oo la qashaa ay xalaal tahay saasaa madhabka shaaficiyada iyo xanaabiladu marka ay qabaan saasay qabaan imaamu shaafici wuxuu yidhi waxaan garanayaa arkay buu yidhi iyadoo safe iyo marwe dhexdooda lagu iibinaayo hilibka waraabaha oo la cunayo shaafici baa arrinkaas soo roraya shaafici baa soo roraya kutubta fiqiga shaaficiyana waa ku yaallaa inuu waraabuhu xalaal yahay laakiin wadaadada marka waxa weye qaarkood markay fasirayaan wadaadada soomaalidu waraabahan daalinka ee waddankeenna jooga ma aha bay odhan jireen ya waa waraaba nacas markaysaga xijaas jooga oo yacni marka xaggaa jooga oo marka aan kan daalinka ahayn ayuu ahaaye noocan ma aha noocan ma aha noocan marka waxaweye xoolihii cunaya ee markaa yacni markaa nooc walba cunaya xoolihii bal dadkii weeraraya ee bakhtiga cunaya waxaasoo dhan marka waxa weeyaan marka sidaas ah yani isagu markaa wuxuu noqonaya u nooca xaaraanta buu noqonaya bay saasyadaa bay waxaan arkay wadaadada qaarkood oo weliba markaa yani kole ay ka muuqato waraabaha inayn aqoon markaase waxay dhaheen waraabahan la baneeyey waa kutubaha lagu qoray yacni mid marka waxa weeye xoolaha iyo cuna markaysaga ma aha waa mid midhaha cuna midhaha waa mid midhaha cuna wey Eh, saasoo kale ayay markaa qaarkood yidhahdeen waraabaha xijaas joogay caynkaasi mid midhaha cuni jiray buu ahaa markaa kani iyo kaasi isku mid maaha waxaan kaloo arkay qaarkood oo iyaguna yidhi eh, naab ma laha markaysaa waraabahan laga hadlayey micib ma leh ilkihiisu waxa weye waa safxa waaxidoo saasoo yani markaa saa u xidhiidhsan weeyaan ee wax miciyaba ma laha calaa kulli xaal kullu daalika waxaa keensaday yani cidda markaa hadalladaa qortay mashaayikhda saas qortay in marka waxa weye waraabaha aynay aqoon oo dee markaa sheeko unuu ku ahaa iyo maqal uu ku ahaa waraabaha markaysaa marka afrika joogay iyo ka xijaaj joogaa isku mid bay ahaayeen inta kinaalka suways aan la dhisin waraabaha afrikaa tegi jiray markaysa marka waxaan xijaas tegi jiray ya markii waxa weeye kinaalka suways la jeexay oo la dilaaciyey qarnigii marka waxawe sagaaliyo tobnaad qaybtiisii dambe oo markaysa markaa dhowr iyo kontonkii la bilaabay yani qoditaankeeda kun sideed boqol dhowr iyo kontonkii yani waxa weeyaan sagaal iyo lixdankii ama siddeed iyo lixdankiina la dhammeeyey intii ka dambaysay waxay noqotay bad baa ku kala xeeran yani waxa weeyaan afrika iyo marka waxa weyaan xaggaas yani jasiirada yani kala soocays waxay noqotay waraawe ma tallaabi karo ugaadhina ma tallaabi karto markay ibnu cuthaymiin ku odhanaayo kitaabkiisa asharxulmumtica yani waxa weyaan ugaadhi badnayd afrika nooga iman jirtay markii uun dee la jeexay waxay noqotay inayn markaa noo soo tallaabi karin yani ugaadhaasi aynay markaa beledkan soo geli karin waraabaha xijaaj joogaa waagii horeba wuxuu ahaa iyo yeman iyo xijaaziyo joogaa dee ha yaraado iyaanu badnaan laakiin wuxuu ahaa markaysaga mid dee waxa weeye yani markaa xoolahana cuna waa ahaa mid baktigana cuna waa ahaa taasna waxaad ka arkaysaa dee ashcaartu dadka arkaysaa yani ashcaaro badan oo kala duwan yani ayaad ka arkaysa oo qaarkood waxa weeye marka eh, yani qaar jaahiyadii la tiriyey iyo qaar waxa weeyaan yani waqtigii islaamiga la tiriyey mid walba ya nin baa waxa weeye isagiiyo haweenaydiisii ayaa safray markay jidka marayeen baa waxaa heshay shufto ninkuna nin aad u dheereeyo nima shufto oo jamaca ah baa helay waxa arkay inaanu u baadhii karayn dabeedna wuxuu ihi waan mashquulinayaaye adigu gooso oo soco nimanka waxaweyaan sidaa marba meel ugu yani ugu ordayo ama qaarkoodna ugu soo ordayo qaarna marka waxaan uga baxsanayo ayaan mashquulinaya adigu intaa gooso oo soco sidii buu ku sameeyey dabeedna markaa nimankiibu markaysaa wa marba yani waxa weyaan gees ugu cararaa yani waxa wey dabeedna markaasay marba eryadaan yani waxa weyaan ninkii siduu wakhtigii dambey noqotay markii dambu dabeedna goostay yani marka orodkiisa aad aaminsan bu ahaa sidiibuu ku baxsaday gabadhiina uu gaadhay nimankiina ka baxsaday markii dambu gebiyey wuxuu yidhi wakiida dibaacu lqufya kulna juhatii wakiida khiraashun yowma dalika yaytamu wuxuu yidhi waxay ku dhowaadeen buu yidhi beytkaasi wuxuu ka mid yahay shawaahidda oo markaysa markaa siiqada kaada oo kiida laga dhigo iyadoo macluum loo jeedo shawaahidda la qaataa buu ka mid yahay wuxuu yidhi ceelka qufi ah, la yidhaahdo waraabayaashiisu waxay ku dhowaadeenoo ku sigteen bakhtigayga inay cunaan baa ku sigteen buui wakiida khiraashun yowma daalika yaytamu waxaanu ku dhowaaday khiraash inanka la yidhahda abu khiraash baa laodhan jiray odayga inanka khiraash la yidhaahdana goortaas inuu agoomoobo ayuu ku sigtay buuri marka wuxuu tilmaamayaa bakhtigiisa waraabayaashu inay cunaan inuu ku sigtay saasuu tilmaamaya sidaas ayuu tilmaamaya waxaan filaya xaggan yaman buu ka safroo xaggaasu u socday yani marka xijaaska calaa kulli xaal ashcaaro badan baa jira oo markaysaa noocaas ah waraabuhu calaa kulli xaal yani abiic ahaan ama abuur ahaan naabka waa leeyahay waxna waxa weeye waa ku dilaa waa macruuf waraaba meeshu joogabana dee waa isku nooc markaysaga weeye yani waxaweye mid marka midhaha marka cuno aan yani marka hilbi iyo xoolo cunayni ma jiro marka sidaas aawadeed waxay noqonaysaa daliilkan iyo adiladaasee loo geliya daliilkan sheegaya addabcu sayd qaala aakuluha qaala nacam ya iyo ka kale marka waxawan yani isaguna muxrimka ka waajibinay muxrimka hadduu dilo uga waajibinaya neef inuu ka bixiyo culamada qaarkood waxay mareen in la yidhahdo xadiiskaasi waa khaas axaadiistana waa caam khaas iyo caam markay iscaaridaanna waa la ysku khasisayaa waxaa la odhanayaa mid kastoo dugaagga ka mida oo mici leh xaaraan weeye allaahuma ilaa markaa waraabaha xadiisku ka soo reebay mooyaane arringa ku saabsan waxa weeye waa la kala arjaxayaa axaadiistan baa la arjaxayaana waxaa la odhanayaa tarjiixa waxaa ka horeeya jamciga ka horeeya Eh, wakada in la yidhahdo waa la nasakhay oo axaadiistan baa nasahdayna waxay u baahan tahay taarikh cad in la helo wayna axaadiistani ka dambaysay xadiidkaas in daliil loo helaa loo baahan yahay daliilna looma hayo caddayn sidaa caddaynaysa looma hayo sidaas aawadeed jamcigaa horeeya waljamcu waajibun mataa ma amkana ilaa falilakhiiri naskun buyina jamca ayaa waajiba hadduu suuro galo jamcu waayo jamcu waa maxay waa icmaalu lidaliilayni macan labadii daliiloo labadaba la wada camal siinayo weeye laakiin naskiga ama tarjiixu waa labadii daliil baa mid la qaadanaya lagu camal falaya kii kale laga tegaya adilada sharcigaana dhammaan in lagu wada camal falo ayaa marka asalku yahay markaa sidaas aawadeed xadiiskaasi dee hadduu asaxo culamo badan baaba saxiixiye waxa weeye waxay noqonaysaa in laga reebo la masala khaasa waa laga istisnooday mustanan buu noqonaya yacni saas in la yidhahdo sheekh albanina waa saxiixinaya lakiin aimmadii mutaqadimiinteede horaba saxiixinaya imaam bukhaari iyo tirmidi iyo keyrkood baa saxiixinaya yani markaa saas yada wey sidaas weeyaan ama arrinka ku saabsan shareecadu ma kala farqiso laba shay oo mutamaasilayna waxaa la odhanaya way jirtaa laakiin marka waxa weeye la helo daliil kala duway haddii la helo daliil kala duway haddii la helo walow macnaha loo kala duway inagu yaynaan fahminbe in la aqbala ayna saaran waxaa dhici karta inaynu farqi uma dhexeeyo oo fii nafsi ilamri haddana farqi udhexeeya dhici karta saasaa dhici karta sidaas ayaa dhici karta ama arrinka ku saabsan inay markaa bacdu ahlicilmi yidhaahdeen in waxa weeye shay ashyaada qaarkood ama dugaagga qaarkood oo micidoodu ka daciifsan tahay micida waraabaha in markaa iyaga la xaaraantinimeeya ma dhici karto isagana in la xalaaleeya markaa ma suuragal aha waxaa la odhanayaa waa qiyaasun fii muqaabalati nas yacni waxa weye waa arrinkii oo qiyaas lala imanaayo oo naskii laga horgeynaayo yacni noocaasay markaa noqonaysaa maadaama ay sidaas tahay waxay markaa noqonaysaa inaan la qaadan oo laa qiyaasa maca annasi yacni marka meel nas joogo waxba lama qiyaasto can cabdillaahi bni cabbaasin radia allahu tacaala canhuma ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama mara bishaatin meyta cabdullahi bnu cabbaas waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu alayh wasalam soo maray bishaati neef adhiya oo maytatin bakhtiday inuu soo maray fa qaala waxa uu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam hal istamtactum biihaabiha maa ku raaxaysataan oo bimacnaa ku intifaacdaan biihaabiha harageeda ihaabna waxaa la yidhaahdaa intaan haragga la madagayn ayaa ihaab la yidhaahdaa haddii la madageeyo ihaab lama yidhaahdo hal astamtactum maa ku raaxaysataan oo bimacnaa ku danaysataan biihaabiha harageeda qaaluu waxay yidhaahdeen innaha mayta bakti weeye mayta iyo mayita ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waa bimacnan waa isku macni sidaas aawadeed baad arkaysaa nusakha qaarkood oo meyita dabdinaya oo yaada kuu sheegaya ahlucilmiga qaarkoodna way kala farqiyaan sida haalibka cala alghaalib oo waxay yidhaahdeen shaygu intaanu dhiman ee laakiin dhiman doono mayita la odhanaya iyo mayitun oo waa la sheegayaa laakiin marka uu dhinto dabadeed ficlan waa la khafiifinayaa maytun baa la odhanayaa yacnii waxaa jira tafriiq caynkaasaa jira culamada qaarkood ay ku kala farqiyeen ayaa saa'ili tafsiira maytin wa mayitin faduunaka qad fasartu maa canhu tas'alu faman kaana daa ruuxin fadalika mayitun wama almaytu ila man ila alqabri yuxmalu yacnii kay weydiinayow tafsiirka mayit iyo meyt u dhaxaysa yacnii iga qaado waan kuu fasiray kaadi su'aalayse faman kaana daa ruuxin fadalika mayitun wama almaytu ilaa man ila alqabri yuxmalu kii naf u saaxiiboo weli aan dhimannin kaas waxaa la yidhaahdaa mayitun baa la yidhahdaa meydna lama yidhaahdo ilaa man ila alqabri yuxmalu kii ficlanba dhintay oo xabaasha loo sida mooyaane ku kale lama yidhaahdo meytun lama yidhaahdo waatuu allah yidhi innaka mayitun wa inahum mayituun marka calaa kulli xaal tafriiqaasi waa tafriiq ahlucilmiga qaarkood ay sheegeen laakiin waa waxuu ku dhisan yahay cala alghaalib sida badan buu ku dhisan yahay wa ilaa min hayri alghaalib waa dhacday in sida kalena markaa ay timi sidaas aawadeed ayaa qur'aanka marka ay dhacday meelaha qaarkood in la shadaayo in la khafiifinayo in la isugu khilaafay qaaluu waxay yidhahdeen innaha mayta bakhti weeye bay yidhaahdeen qaala wuxuu ihi innamaa xaruma akluha waxaa xaaraantinimoobay oo qura akluha cunista la cunayo xaruma iyo xurrima labadaba waa loo dabdiyaa waxaa loo xarakeeya xaruma waxaa xaaraan noqday oo qura akluha cunista la cunayo xurrimana waa loo xarakeeyey sida shuraaxda qaarkood ay tilmaamayso oo kutubta sunnada shuraaxda sharaxday qaarkood waxay tilmaamayaan labada dabdiba culammada in laga soo naqliyey loo xarkeeyey xadiiskani bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqo labadu waa soo wariyey waxaa xadiisku tilmaamayaa neefku hadduu dhinto in haragga lagala bixi karo haraggana lagu intifaaci karo oo aan markaa waxa weeye waxa la xaaraantinimeeyey intifaaca haraggiisa lagu intifaacayo inaanu ahayn qur'aanka markaad eegto xurrimat calaykum almeyta bakhtigaa laydinka xarrimay in ajsaadiisoo dhan oo qaybihiisoo dhammi dhammaan xaaraan yihiin oo in lagu intifaaca inay bannaanayn baa laga fahmi kari lahaa laakiin itlaaqa caynkaasa waxaa qaydaysaa axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam oo sunnada qayday maadaama nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innamaa xaruma akluha ama inamaa xurrima akluha oo weliba adaatu xasri inta la geliyey baa waxaa la yidhi oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa xaaraan noqday oo qura cunista la cunayo ee haraggiisa in lagu intifaacaa xaaraan maa marka haddaan la cunaynee sida kale loogu intifaacayo haragga inaan dhibi ku sugnayn ayaa laga qaadanaya daahirka xadiiskuna wuxuu eegyahay sidiisa isagoo ah in loogu intifaacayo laakiin riwaayo kaleo xadiisku leeyahay baa qaydo waxay ku dartay in la madagaynaayo oo halla istamtactum biahaabiha fadabaqtumuuhu faintafactum bihi maaha markaa ku danaysataan oo ku raaxaysataan haraggeeda oo fadabaqtumuuhu aad madagaysaan oo faintafactum bihi aa ku intifaacdaan markaa madagayn la madageeyo waxay noqonaysaa mid lagama maarmaana xadiis kale waxaa ku soo arooray oo saxiix ah in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa dubiqa alihaabu faqad tahur muslim baa saxiixa ku soo wariyey riwaayo kale waxaa loo soo wariyey ayuma ihaabin dubiqa faqad tahur harag kastoo la madageeyaa daahir buu noqday cumuumka xadiidkaas isaguna waa saxiix laakiin kuma sugna saan filaayo saxiixa laakiin waa saxiix isaguna ayuma ihaabin dubiqa faqadtahu sunannada qaarkood baa soo wariyey waana saxiix waxaa laga qaadanayaa cumuum oo adawaatul adawaatlcumuumkay ka mid tahay ayuma ihaabin marka ayumaa la yidhi waxaa laga qaadanayaa inay tahay adaatu cumuum oo alfaaddii cumuumka ku tusinaysay bay ka mid tahay marka ma waxay ku gaar tahay haragga waxaa hilibkooda la cuno mise waxay noqonaysaa caam oo harag oo dhan baa soo geliyay bacdu ahlicilmi waxay ku gaar yeeleen waxyaalihii gowraca ku xalaal noqonayey haraggoodii in looga jeedo waxay ka dhigeen inay tahay cumuumun yuraadu bihi alkhusuus laakiin ahlucilmiga qaarkood way cammimeen yacni waxay ka dhigeen caam cumuumka inay u qaataan waxaa se a'immada qaarkood ka reebeen sida imaamu shaafici wixii cayntoodu ay najaaso tahay waxay yidhaahdeen eyga iyo doofaarka iyo wixii labadaa midkood ka dhashay oo jinsi kale ay iska dhaleen iyaga markaa cayntoodaa najaasaa waa laga reebayaa hadduu haraggu harag ey yahay ama haraggu harag doofaar yahay ama nooc kale oo noolayaasha ka mida oo ay ama doofaar ay wax iska dhaleen haddii nooc kale ka duwan ay isu tagaan dabeedna markaa waxa weeye nooc kale ay iska dhalaan markaana qaybtii xaaraantii way soo gelaysaa marka waxay noqonaysaa marka waxa weye iyagu in laga reebaayo waxaa looga reebayaa yacni marka linajaasati caynihinna ama cayniha linajaasati cayniha ashyaadaasi in markaa cayntoodu najaaso tahay haddaad labada u celisana linajaasati caynihimaa bay noqonaysaa wixii kaloo dhan cumuumkaannu ku socodsiinaynaa bay yidhaahdeen ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur ha noqdo mid hilibkiisa la cunaayo gowraca ku xalaal noqon kara haddaanu bakhtiyi lahayn ee la gowrici lahaa xalaal noqon lahaayoo la cuni lahaa ha noqdo ama midaan gowracba xalaalayn ha noqdo sida markaa waxa weeye juluud sibaac dugaagga markaysa markaa hargahoodii dugaagga miciyaha leh hargahoodii oo kale iyagana markaa saa si la eeg cumuumkaas aanu gelinaynaa bay yidhaahdeen waayo cumuumkaas ayaa markaa lagu camimaya laakiin waxaa soo aroortay calaa kulli xaal ashyaada qaarkoodoo kollay haraggooda la diiday oo haragga shabeelka iyo in la iibiyo yacni markaa in la diidayo ayaa markaa soo aroortay calaa kulli xaal kollay xukunku inaanu ku gaar ahayn wixii gowracu xalaalaynaya inaan ku gaar ahayn ayaa saxiixa marka la eego cumuumka marka la eego laakiin kollayba wixii cayntoodu najaaso tahay iyo wixii ay iska dhaleen shay cayntoodu najaaso tahay iyo shay kale iyagu waa ka hadhayaan oo waxay noqonayaan dee iyaguma daahiroobayo caynta najaaso ahoo faqad tahura ma soo gudageli karaan mar haddaynay taas soo gudageli karinna in lagu intifaacaa ma imanayso in lagu intifaacaa ma imanayso marka tadhiir waxa uga dhigan shaygu bakhtigii markuu ku najaasoobo ila shaygu hadduu bakhtiyo oo xayawaanaadkaasi ay bakhtiyaan waa nijaasoobayaan waa nijaasoobayaan yani waxaan e, bakhtiga ku nijaasoobay inuu waxaa ka hadhaya aadamigu bakhti kuma nijaasoobo e, kalluunka iyo ayaxuna bakhtiga kuma nijaasoobaan waxyaalaha marka waxaweye maa laa nafsa lahu saa'ila wixii dhiig dareero aan lahayna bakhtiga kuma nijaasoobayaan marka ashyaadan markaa hadday dugaag tahay iyo hadday bahalahaas tahay yacni bakhtigay ku nijaasoobayaan dhimashadaay dhinteen ayay markaa nijaas ku noqonayaan yani bakhtigaasay ku noqonayaan nijaaso ku noqonayaan najaasadaa waxaa ka daahirinaysa haraggii haddaanu cayntiisu nijaaso aynay ahayn shayga cayntiisu nijaasata tahay isagumaba daahiroobaye ya yani waxa weye cayntiisoo dhan baa nijaaso ah laakiin shaygii kale haragii wuxuu ku daahir noqonayaa madegayntaasuu daahir ku noqonayaa markaasna waa lagu intifaaci karaa oo waxa weye waa la isticmaali karaa waa lagu fadhiisan karaa marka la madegeeyo dabadeed xadiiska laba boqol iyo labaatan can maymuunata radia allaahu tacaala canha ana fa'ratan waqacat fii samnin famaatat maymuuna bint alxaaris zawjati nabiy sala allahu aleyh wasalam ummahaatulmu'miniinka ayay ka mid tahay cabdullaahi bnu cabbaasna waxay u ahayd iyo khaalid ibnu waliid ba habaryar rumay u ahayd anna fa'ratan jiir baa waqacad ku dhacday fii samnin subad bay ku dhacday yacni wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa jiir wuxuu ku dhacay subad famaatat way ku dhimatay fasu'ila nabiyu sala allahu alayh wasalam canha waxaa la weydiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la su'aalay jiirkaa subagga ku dhacday ee ku dhimatay ayaa la su'aalay fa qaala markaasuu wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam alquuha wamaa xawlaha wa kuluuh alquuha tuura jiirka wamaa xawlaha waxa hareeraheeda ku suganna tuura inta u dhowna la tuura wa kuluuhu ay wakulu lbaaqi inta soo hadhay cuna inta soo hadhay cuna ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xadiidkan waxa uu ku tusinayaa shiirku inuu ka mid yahay waxyaalaha bakhtiga ku najaasoobaya inuu ka mid yahay buu ku tusinayaa sidiisa marka hore nijaaso uma aha oo marka waxa weeye aanu bakhtiyin jiirku wuxuu noqonayaa markaa daahir buu noqonayaa marka hadduu laakiin baktiyo waa nijaasoobaya markaa raashinkii uu ku dhex dhintay ama markaa waxa weeye subaggii marka uu ku dhex dhintay yacni isaga iyo inta u dhowba waa laysla tuurayaa baaqi kale waa la isticmaali karaa waxay culammadu kala saaraan subaggu hadduu fadhiyo iyo hadduu dareere yahay arjaamid walmaaic bay kala saaraan waxaana la soo wariyey riwaayo tafsiilinaysa ayaa la soo wariyey oo sidaa u kala saaraysa oo tilmaamaysa inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa in kaana jaamidan faalquuha wamaa xawlaha wa kuluuh wa in kaana daa'iban falaa taqrabuuh yacnii riwaayo saa u tafsiilinaysaa la soo wariyey oo tilmaamaysaa hadduu markaa subaggaasi fadhiyo jaamid yahay iyadana tuura inta hareeraheedee u dhowna tuura oo la tuura baaqiga cuna wa in kaana daa'iban hadduu yahay markaa waxa weeye mid dareera ah hadduu yahay oo aan fadhiyin falaa taqrabuuh ha u dhowaanina yacnii riwaayada ee sidaas u tafsiirinaysa saa u tilmaamaysa culammadu eh, badankoodu waa daciifiyeen laakiin bacdu ahlicilmi oo kollay aqbalay baa jira laakiin eh, jamaahirta culammadu kollay sanad ahaan way daciifinayaan oo waxay leeyihiin tafsiilkaasi xadiisnimo uma sugnaa xadiis ahaan uma sugna saasay markaa waxawa leeyihiin eh, waana markaa sida qawiga inaanu markaa xadiisnimo u sugnayn aanu xadiis ahaan u sugnayn bacdu ahlicilmi haddaba waxay dooneen xadiiskan laftiisa saxiixa ku sugan bukhaari soo wariyey inay ka istimbaadaan inuu subagani ahaa mid fadhiya inuu yahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen marka uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa alquuha wamaa xawlaha waxaa laga fahmayaa inuu markaa subagu fadhiyaa laga fahmayaa sababtuna waxay tahay hadduu dareero ahaan lahaa in gaara oo markaa waxaweye la odhanayo intanbaa hareerihaysii ahi ma jirto waayo yacni dhammaan xagga hoose iyo xagga sare iyo hareeraha mid walba dee waxa weeye marka najaasadu waa u soconaysa wixiina ma kala oodna laakiin markuu fadhiyo najaasadii waxaa celinaysa intan fadhida ayaa celinayso inta ku dhowunbay gaadhaysaa najaasadii intii kale waxba kama gaadhin waxay noqonaysaa intii kale inaan wixii u tallaabin saasay noqonaysa laakiin marka uu wuxuu dareeran yahay waxay noqonaysaa najaasadii ma kala soocnee waxa weeye xagga hoose iyo xagga sareba waa gaadhaysa marka riwaayo ahaan yaanay uba sugnaanba tafsiilkaasiye istimbaad ahaan macnaha laga fahmayaa waxaa laga fahmayaa siyaaqaa laga fahmayaa haddii kale wamaa xawlaha yacni wax kala saaraya ma jirto intan intan haddaba inuu markaa maaci yahay maxaa lagu garanayaa daa'ib marka xadkiisu waa maxay waxay yidhahdeen culamada qaarkood inuu maa'ic yahay ama dareere yahay waxay markaa noqonaysa ila dareerihii isku miisaan ma aha dareerihii waxaa jira qaarkoodna waxa weeye aad buu khafiif u yahay dareeraha qaarkoodna aad khafiif ma aha waa ka yaro culus yahay waxay yidhaahdeen culammada qaarkood dareeraha xadkiisu wuxuu noqonayaa haddii meesha markaysaga in laga qaado intii kale markiiba hadday soo buuxinayso intii kale markiiba hadday soo buuxinayso meeshii aynay bannaanaanayn ee ay noqonayso markaysa markaa waxaan yani meeshii inay awdantay waxay noqonaysaa waa dareeraa la odhanaya waa dareere ayaa la odhanaya daabitkaasay culamada qaarkood ay u tilmaameen oo u sheegeen waxay culamada qaarkood tilmaameen waxaa la yaqaanaa xagga markaysagaa haddii laga eego biyaha haddii markaa najaasa ku dhacdo dee biyihii yaraa waa najaasoobayaan oo weliba sida markaa waxa weeye culammada xadka uga dhigaysa yacni kasrada xadiiska ka qaadanaysa idaa balaqa almaau qullatayni lam yaxmil ilkhabatha biyuu hadday qullatayn gaadhaan laba jalxadood hadday gaadhaan najaasadii yacni markaa ma qaadayaan oo bimacnaa ma najaasoobayaan najaasadii waa iska daafacayaan najaasadii waa iska daafacayaan marka dee halkaasba dareer ay ahayd oo mafhuumka xadiiska waxaa laga fahmayay mafhuum mukhaalafaha haddii waxa weeye aynay qullatayn gaadhin inay najaasadii aynay iska daafacayn inay najaasoodayaan saasaa laga fahmay halkanna marka waxa weeye maadaama yacnii subagii marka uu kooban yahay hadduu dareero yahay sida biyihii u najaasoobayaan marka najaasa ku dhacdo waa in markaa subagii dareeraha ahaana wada najaasoobayaa subaggii dareeraha ahaana waa inuu markaa wada najaasoobayaa saas yada yidhaahdeen laakiin qaar yacni marka bacdi yidhi waxa weeye annagu marleyba annagu daahirkaa xadiiskaanu qaadanaynaayo haddii markaa uu subaggu dareere yahay iyo hadduu markaa mid fadhiyo yahay mid walba jiirkaiyo inta u dhow baanu tuuraynaa inta kalena waxaweye waa la yska isticmaali karaa bacdi sidaas yidhi waa jiraan laakiin wejiga noocaasi waxa weeye kollay nadar baa ku sugan oo waxa weeye markaa daahir ma aha wejiga noocaasi masalada biyaha ku saabsanna waxba istidraad baynu u tilmaanay tafaasiil baa ku jirta iyo ikhtilaaf marka fuqahadu ay isku khilaafsan yihiin oo culammada qaarkood ay leeyihiin inta yar iyo inta badanba hadday takhayuraan bay najaasoobayaan xadiiskanna mafhuumkiisa waxaa ka hor imanaya yacni mantuuqa xadiiskii xadiisu bi'ri bidaaca xadiiskaa mantuuqiisa ka hor imanaya wuxuu tilmaamayaa almaau tahuuru laa yunajisu shay biyuhu waxaweye waa daahir wax daahiriya waxna ma najaaseeyaan marka qaliil iyo kasiirba waxaa loo eegayaa uun inay markaa saddexdii sifo mid ahaan ay isbedesho ama ay iswada bedelaan yacnii dhadhanka urta midabka najaasadii intaa mid hadday bedesho waa bilijmaac inay najaasoobeen biyuhu laakiin haddii kale waxa weeye xadiiska mantuuqiisu wuxuu sheegayaa almaau tahuurun laa yunajisuhu shay waxaanu ahaa ceel waxyaalo nijaasooyina lagu tuuro ayuu ahaa yacni sidaas yada ah ayuu markaa ahaa marka taasna xukum caamaa laga sheegay oo waxa weeye sabab waa lahaa sababtu waa jirtaa laakiin yacni kalaam mustaqilli ah oo madax bannaan oo sidiisa mufiid u ah ayaa gaarnimadiisa loo sheegay haddii la odhan lahaa ceelku markaa biyaha gaadhaayey qullatayn gaadhayey ama ka badnaa la odhan lahaa dee qaacidadu waxay tahay haddii sabab markaa xukun ku yimaado oo xukunkaasna lagu sheego kalaam mustaqiliya oo mufiid bidaatihi ah oo sidiisa wax u faa'iidaynaya bixasabi sabab laguma qaydo wuxuu noqdaa xukum caam oo sidiisa laysaga qaato oo qaacido usuuliyo marka hore culammada usuulku ay sheegaan haddaan kalaamku mustaqili ahayn oo uu jawaaboo kale yahay bixasabi su'aal buu ku xidhan yahay laakiin hadalka lagu jawaabay haddii markaa waxa weeye sidiisa mufiid uu yahay oo kalaam mustaqiliya oo bimacnaa mustaqilun bilifaada hadduu yahay faa'iidaynta mid la madax bannaan oo gaarkiisa kalaam mufiidoo isu taagi kara hadduu yahay yacnii sababtii nooceedii baa lagu qaydayaa iyo wax la mida lama yidhahdo masalan nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood baa waxay yidhahdeen badda ayaannu markaa eh, marnaa oo kornaa markaasaa biyuhu naga go'aan yacnii biyo kale waa weynaa ma ku weysaysan karaa biyaha badda waxay sheegeen xaaladda noocaasa xaaje inay u qabaan oo biyihii kale inay waayeen dabeedna wuxuu yidhi markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam huwa atahuuru maa'uh alxilu maytatu lama odhanaayo xukunkani wuxuu ku gaar yahay cidda biyo kala weyda ee biyihii ka go'aan oo ciddani xaaladda ay sheegato kale cidda ku sugan baa xukunkani ku gaar yahay la odhan maayo sababtu maxay tahay kalaamun mustaqilun bilifaada hadal la madax bannaan faa'iidaynta ayuu nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam mar hadday caynkaa tahay biyo kale ha haysto ama yaanu haysanoo ha waayo farqi ma kale leh farqi ma karane cala kulli xaal masaaishaas waa masaa'il kolley niqaashkeedu iska badan yahay waxaanu yaro tilmaamaynaa si waxaweye markaa loogu baraarugo oo nusuusta marka la eegaayo istimbaadka culammadu ay ka istimbaadayaan awjuhda marka ay eegayaan si marka waxa loogu baraarugo yacni mar walba yani waxaweeye anwaacda dalaalaadka wax laga deliishadaana de waa kala duwan tahay mar mafhuum baa la deliishanaya mar manduuq baa la deliishanaya manduuqa qudhiisii baa dee anwaaca yani wahaa kada marka waxa weeye calaa kulli xaal eh, sida marka ay kolley eh, daahirka insha allah hadduu marka waxawey ay dareero tahay waa in marka yacni xaalka noocaasi iyadu ay ka duwan tahay aan la odhanayn yacni jiirka iyo inta u dhow tuura inaan la odhanayn manaadka xukun ku xidhan yahayna waxay tahay waa inuu markaa jiirku ku dhintay sidaas aawadeed ba xadiiska maxaa ku soo arooray anna fa'ratan waqacat fii samnin famaatat saas aawadee ahlucilmigu waxay yidhaahdeen haddii markaa jiirku ku dhaco deedna ka baxo xaalka noocaasa iyadu waa ka duwan tahay waayo dhimashadan buu dee ku nijaasoobayey laakiin markan kale waxay markaa culammadu marka ay yidhaahdeen in waxaweeye marka ayna dhib lahayn in la isticmaali karo ayay marka ahlucilmigu ay sheegeen waxaanay ka mid tahay yacnii min adawaafiina Eh, ayay ka mid tahay dawaafiintii bay ka mid tahay waxyaalaha noocaas aan la yska ilaalin karine dawaafiintaana yacni shareecada waa la khafiifiyaa yani waxa weeye sidii nabiga loo weydiiyey calayhi salaatu wasalaam can suuri ilhira qaala inaha min adawaafiina calaykum adawaafaat yani marka tacbiirka uu nebigu ku jawaabayo wuxuu uga jeedaa inuu baraarujinayo cillada saas aawoodee culammadu waxay yidhaahdeen wax kastoo khilqada marka waxa weeye bisadoo kale ah amaba ka yar yacnii iska ilaalintooduna ay adag tahay oo guriga iyo gelitaankooda iyo ashyaadaasi ay ku badan tahay haddii weelkii markaysa marka waxaan ay galaan ama afka ay saaraan oo waxa weeye markaa eh, aynay ku baktiin waxay noqonayaan markaa inaan dhib ayni lahayn oo xukunkaa la haleeshiinaayo bicumuumi alcilla waayo innaha min altawaafiina calaykum waltawaafaat yani macnaha su-aasha waxaa la weydiiyey yani ma nijaasa mise ma aha macnuhu u dhacaya miyay nijaasoobeen waxaan mise ma nijaasoobin markaasuu laysat binajas inahaa min altawaafiina calaykum atawaafaat cilladan wuxuu u sheegayaa in la tilmaamaayo sababta ay sidaa u noqotay inay tahay cilladan daraaddeed marka cid kastoo cilladaa kala midi waxay noqonaysaa yacni marka iyadana in la haleeshiinaayo marka haddii ayna ku baktiin waxa weeye dhibi kuma sugna marka waxa weeye xagga marka laga eego ibaaxada sharciyada marka laga eego yacni bannaynta marka ay bannaan tahay isticmaalka la isticmaalayo dhibi kuma sugna haddii dibbi iyo dhakhtarnimo xaggeed laga diido taasi waa shay aakhar haddii dhakhtarnimada markaysa marka xagga qolyaha caafimaadku ay yidhaahdaan yacni jirku dhibaatuu leeyahay caafimaadko ama marka waxa weeye daacuun buu naqliyaayo raraa wararka marka dadka qaar ay sheegaan oo daacuunka waa guuriyaa ama amraad iyo xanuunuu leeyahay haddii marka waxaweye xaysiyadaa kale laga qabsado iyadu waxaweye waa shay kale weeye taasi waxaan ka hadlaynaa yacni xukunka sharciga markaysaga looha iyo hadda markaysa marka waxaan wax mamnuuca ma noqonayso ayay markaa noqonaysaa laakiin hadday sugnaato darar badan marka inay leedahay yani taasiyadu waxay noqonaysaa waa masalo aakhir waa masalo tabiya xadiiska laba boqol iyo koob iyo labaatan can ilbaraa'i radia allaahu tacaala canhu qaala qaala nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina awala maa nabda'u bihi fii yowmina haada ina awala maa ka ugu horeeya ama shayga ugu horeeya nabda'u bihi ee aan ku bilaabaynaa fii yowmina haada maalinkeennan kan ah gudihiisa aynu ku bilaabaynaa waxaa la joogaa yowmu naxri waa tobankii bisha dulxija maalintii carafa maalintii ka dambaysaa maalintaa la joogay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinteennan waxa ugu horraysaynu ku bilaabaynaa waxa weeye an nusalliya uma narjica fa nanxara an nusalliya waa inaan tukanno uma narjica dabeedna aan soo noqonno oo fa aan marka waxa weeye neefkii dhuundhowno bimacnaa gowracno hadduu yahay wax la gowracayana la gowraco hadduu yahay wax markaa la dhuundhaweeyana yacni dhuunta lagu dhufto oo bimacnaa hadduu geel yahayna naxri lagu sameeyo hadduu markaa waxa weyaan yacni adiyo lo' yahayna la gowraco marka nusakha badankoodu waxay qorayaan nusallii uma narjicu fananxaru ina awala maa nabda'u bihi fii yowmina hada nusallii suma narjicu fananxaru laakiin nuskhada daarulminhaaj ayaa waxay siyaadinaysaa an bay kordhinaysa oo de waxay geliyeen calaamaddii siyaadada macquufataankii dabeedna waxay sheegeen hal nuskho inay sidaa qorayso iyagoo nusakh fara badan raajacay yacnii badanka nusakha waa ka madhnayd ee nuskho aan muctamadkoodii ahayn tay asalka ka dhigteen ayaa markaa waxa weeye markaa ziyaadada qoraysa yacni kutubta marka la taxqiijinaayo laba dariiqo ayaa jira dariiqa waxay tahay dariiqo laga asal dhigto nuskhada la yidhaahdo ummu nusakh nuskhada u asalsan ee asalka ah masalan oo kale bikhati shaykhi ahaatay oo sheikhu gacantiisa ku qoray haddaanu shiikhu qorin ardaygiisa qoray haddaanu qorin nuskhada ugu qadiimsan ee ugu horraysay hadday weliba u raacdo inay waxaweeye tadaawul galay oo markaysa markaa yani masalan eh, mashaayikh markaa waxa yani kala duwan ay soo martay oo muqaabalooyin lagu sameeyey adigu nuskhada ugu mudan marka laga eego xagga sabqiga xagga sixada xagga marka tadaawulka ashyaadaasaa lagu ictibaariyaaye nuskha asal laga dhigaa nuskhooyin kale haddii la hayo nuskhooyinka kale waxay noqonaysaa nuskhooyin aan iyagu asalkii ahayn marka laba dariiqaa jira dariiqa waxay sheegaysaa nuskhada asalka ah wax alla wixii ku sugnaa in la qoro walow waxyaalaha qaarkood qalad ha u muuqdaan nusakha kale sida ku sugan in hoosta lagu baraarujiyey laakiin korka aan lagu qori karin waa jumuud yani nuskhada jumuud lagu samaynayo oo xagga iyo xaggaa toonna aan looga leexan karin ya hadday noqoto wax in la dhex geliyo nusakha kale laga soo qaatay waa in calaamadii siyaadada lagu qoraa ariiqa waa noocaas ariiqo labaad qolyaha taxqiiq way isticmaalaan ariiqada labaad waxay tahay waa in la yidhaahdo ariiqatu nasi almukhtaar naska la doortay ariiqadeeda oo nuskhaasaa laysu eegayaa marka laysu eego nusqo sideeda loo wada qaadanayo loo wada liqayaa ma jirto yacni markaa tasixada marba ugu dhow baa la qaadanayaa waa ariiqatu nasi mukhtaar baa la yidhaahdaa hadday doonto nuskha u badnaato laakiin nuskha kalena waxay u muuqato inay ama ziyaado tahay ama saxiixo tahay baa laga dooranayaa bale nuskhada marka asalka laga dhigtay wakhtiyada qaar waa la khilaafayaa khaas ahaan markayna bikhati shaykhi aynay ahayn oo sheikhii kitaabka qoray khadkiisii aynay ahayn cid kale ay qortay waa la khilaafayaayo nusqo kale hadday u muuqato inay ka saxan tahay mas'alada intaa ay sheegtay sidaasaa la dooranaya sida kalena hoosta lagu baraarujinaya marka waa laba dariiqo oo kolley markaa taxqiiqa markaa la kala isticmaalo oo waxa weeye qolyaha marka waxa weeyaan yacni jaamicaadku sida badan waxay ku ilsaamiyaan in waxa weeye marka nuskhada asalka laga dhigtay gees inaan looga leexan haddii wax lagu ziyaadinaayo waa in calaamadii ziyaadadii wax la geliyaa yani saasay markaa wixii kale waxa weye asalka khilaafsan waa in hoosta lagu qoraa marka waxa weye calaa kulli xaal waxay geliyaan calaamaddii ziyaadada waa tambiih marka istidraad ahaanun aan hadda u tilmaamay saaad yani waxyaalaha u yar fahantaan ina awala maa nabda'u bihi fii yowmina haada kii waxa ugu horeeya aan ku bilaabayno maalinteennan tan ah nusallii uma narjicu fa nanxar waa tukanaynaa dabeedna waa noqonaynaa dabeedna waa dhuundhabaynaa bimacnaa waa gowracaynaa macnahaanna wuxuu u noqonayaa un an nusalliya uma narjica fa nanxara waa caddayn doonaa oo anta la xadfaa iyaday maqsuud haddana tahay marka anta la xadfana ficilkii waa la rafcinayaa dee qur'aankana waaba ku suganta ya wa min aayaati yuriikum albarqa yani waxa weeye yuriikum masdar munsabik ah oo dhalaashamaya biduuni saabik ayaa wuxuu noqonayaa mubtadihii macnuhu wuxuu u dhacayaa wa min aayaatihi an yuriyakum albarqa ay ira'atukum albarqa mawadic kalena waa jiraan marka anta haddii la xadfo waa in ficilkii la rafciyaa in ficilkii la nasbiya iyadoo antii la xadfay yadu shaad weeyo yuxfadu walaa yuqaas masalkan mashhuurka caanka a tasmacu bilmucaydihi khayrun min an taraahu waxaa loo soo naqliyaa in anta la sheego in anta la xadfo ficilkana la rafciyo in anta la xadfo ficilkana la nasbiyo saddexdaa wajaa loo soo naqliyo an tasmaca bilmucaydiyi khayru min an taraahu iyo tasmacu bilmucaydiyi khayru min an taraahu iyo tasmaca bilmucaydiyi tasmaca bilmucayidiyi khayru min an taraahu taa dambe waa markaa shaad weeyo yuxfad walaa yuqaas wixii carab laga soo raraa sideeda loo xafidaa lama qiyaasto iyadoo antu maqan tahay in ficilkii la nasbiyo qiyaasi ma ahay waa samaaciyo waayahay man facalahu faqad asaaba sunnatana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man facalahu arrinkaa aan sheegnay oo in lagu bilaabo salaada oo gowraca la dib dhigo cidda sidaa yeeshaa faqad asaaba sunnatana waa asiibo waa haleelay sunnaha yagii waman dabaxa qablu ku kastoo gowraca ama kii gowraca shardiyo laga dhigo ama mawsuulo ta horna saasoo kale ku bannaantahy intaa ka hor kii gowracana qablu ay qabla maa dukir bimacnaa waxa weeye intaanu salaaddii tukannin ka hor kii gowracaana fa innamaa huwa laxmun qaddamahu liahlihi wuxuu ahaaday oo qura gowraca uu gowracay ama shayga u gowracay laxmun hilib hilibkaasoo qaddamahu uu u hormariyey liahlihi ehelkiisa iyo reerkiisa u hormariyey waa shidho uu hormarsaday laysa min annusuki fii shay in la khafiifiyana bannaanoo siinka la reebaayo isim kastoo fucul ku yimi fuclina bannaan laysa min annusuki fii shay nusugii sharciga ahaa waxba kagama sugna oo bimacnaa udxiyadii lama imanoo ma ulxaysanin laakiin reerkiisa waa u shidheeyey xadiiskan bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiiska waxaa laga qaadanayaa maalinta ciidda ciidunaxriga ah salaaddii ciidda in la soo tukado iyo in udxiyo la sameeyo labadaba maalintaa waa mashruuc ha yeeshe waxaa horraysa salaadda in la soo tukadaa horraysa sidoo allahba u hormariyey kitaabkiisa ugu hormariyey fasalli lirabbika wanxar naxriga in la sheegay iyo in salaada la sheego kii la horaan sheegay salaadaa la horaan sheegay idan waa inay salaaddu horraysaa fa salli lirabbika marka hore soo tuko rabbigaa u tuko oo salaaddii ciidda soo tuko wanxar rabbi dartiina wax u gowraco wax u qal ya munaasabadan meel aan ahayn markuu ka warramayay nebigu calayhi salaatu wasalaam sacyiga bayna asafa waalmarwa yacni la dawaafayo ama la sacyinayo waatuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nabda'u bima bada'a allaahu bih nabda'u bimaa bada'a allaahu bih waxaan ku bilaabaynaa wuxuu allah ku bilaabay oo safa iyo marwe kee la horraan sheegay dee safaa la horraan sheegay ina alsafaa waalmarwata min shacaa'ir illaah idan birowga waa in safa laga bilaabaa ayaa laazim ah ibda'uu bimaa bada'a allaahu bihina waa loo soo wariyey inkastuu sheekh albaani riwaayadaan amarka ahayn uu maxfuudka ka dhigaayo laakiin culamada qaarkood labadaba waa aqbaleen waana daliishadeen waaya waxaase si sixa badan ta sheegaysa nabda'u bimaa bada'a allaahu bihi iyo abda'u bimaa bada'a allaahu bih marka sidaas waxa weeye halkaaba laynoo yidhi shaygu ilaahay ku bilaabay ku bilaaba halkana sidiio kaley noqonaysaa sidaas aawadeed buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in salaada la hormarinayo gowraca la dambaysinayo oo marka la soo tukado dabadeed baa la gowracayaaye yacni marka hore lama gowracayo hadday dhacdo haddaba cidi inay gowracdo marka hore xadiidku wuxuu sheegayaa waman dabaxa qablu fa inama huwa laxmun qadamahu liahlih ku kastoo gowraca horraysiiya oo salaaddii ciidda isagaan tukan gowraca udxadii waa shidhaysi uu reerkiisa u hormariyey weeyo reerkiisuunbuu hilib siiyaye nusugii iyo udxadii waxba kagama sugna waa xukum caam ah ka warran haddaba qofku hadduu ka jaahil ahaa oo aanu garanayne uu moodayo inaynay dhib lahayn wuxuu ka maqlayna aynu jirin ma loogu cudrayaayoo ma la odhanayaa mar haddii waxa weeye aanu garanayn xaalka noocaasa isagaba u ansaxayso jawaabtu waxay noqonaysaa maya oo waayo waxaa markaa garashawaaga aanu garanaynini ay sax uga dhigi weyday oo isaga taa loogu cudri waayey sidiisaba garashawaaga qofku aanu garanayn shay oo dee shay ma'muuroo lays amray shay ma'muuru bihi oo lays amray sidii uu ahaa si aan ahayn uu u sameeyo isagaan garanaynin hadduu markaa ku dambaabi lahaa tegista uu shayga ka tegayo haddiiba laga soo qaado inuu waajib yahay dembigay ka ridaysaayo aanuu ku dambaabayn ficilkaa uu la yimi laakiin dib baa looga rabaa shaygii laga doonaayay ahlucilmiga qaarkood qaaciday sheegaan ku saabsan annisyaanu waljahlu laa yajcalaani almacduuma mawjuudan ilowshiyaha iyo garashawaagu shay la waayey oo aan markaa la samaynin oo sidii bimacnaa sharcan loo amray aan loola imannin waxaa la waayey sharciyadii sidii loo samayn lahaa baa la waaye oo aan lala iman waa laga tegey masalan waajibku siduu ahaa shayga macduumkaa sidii wax jiro oo kale oo jooga ka yeeli maayaan wayajcalaani almawjuuda macduuman laakiin shayga jira oo jahlan loo sameeyey waxay ka yeelayaan sidii waxaan la samayn bimacnaa garashawaa ama ilowshiiyo ayuu shay xaaraana ugu dhacay maalintii ramadaan ayuu isagoo yacni masalan ilowsan buu cabbay ama wax cunay dembi ma saara falyutima sawmahu waa ta axaadiista ku soo aroortay soonkiisaa dhammaystira salaadda gudaheedii ayuu is-ilaaway dabeedna hadlay hadalkaas salaadda gudaheedii dhacay wuxuu ka dhigaya sidii waxaan dhicin cunista ama cabbista soonka gudihiisa wax lagu cunay ama lagu cabbay iyadoo la ilowsan yahay waxay ka dhigan tahay sidii waxaan dhicin yajcalaani almawjuuda macduuman garashawe aanu garanayn salaadda inuu hadalku jabinayo ayuu u hadlay garashawaagaasi wuxuu ka yeelayaa shaygan uu sameeyey sidii waxaan dhicin kaannahu salaadda gudaheeda aanu ku hadlin laakiin laa yajcalaani almacduuma mawjuudan shay macduum oo aan jirin shay mawjuuda kama yeelayaan oo sidii wax jira kaaga yeeli maayaan waxay noqonaysaa man naama can salaatin aw nasiyaha falyusaliha ida dakaraha laa kafaarata laha ila daak soo maa jahli hadduu marka uga tagana saas lag waxranaya hadda la kaale qaacidadu waa saas xaggan maa marka waxa muxaramaadka hadduu ku dhaco waxyaalihii xuquuqulkhalqiga ah damaankoodi iyaga waa ka imanayaan oo xuquuqulkhalqi waxa weeye waa la adkeeyaa sharcan waa mabniyatun cala almushaaxati waatadyiiq xuquuqulkhalqi wa xuquuq ullaahi mabniyatun cala alcafwi walmusaamaxa sidai qaacidadu tahay taa qaacida ahaan baynu ku iftiimina waxaan taa u sheegaynaa qaacidada qaacidadu meelo badan bay ka anfacaysaa mas'ale khaasa kuuguma saabsana marka in sirtaa la fahmo baa loo baahanya daliil khaasa haddaba meesha jira oo mas'aladan ku saabsan daliilkaasi wuxuu yahay abuburdatu bnu niyaar ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimi markuu nebigu sheegay xukunka ku saabsan in waxa weeye eh, gowraca la dambaysiiyo uu sidaa sheegay ayuu yihi yaa rasuul allahi anigu waan soo gowracay markaasuu dabeedna nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni mid kale waa inaad gowracdaan yacni kii kuuma noqon udxiyo garashawaab aan arrinkaasi uga dhacay ficlan buu garanayay markii hore xukunka masaladu inuu sidaa yahay nebigu markan dambe uu sheegay ayuu yidhi saasaan dee anigu sameeyeyba adigu mar haddaanad garanay cudurdaar baa haysatae markaysaa laa xaraj dib noqon lama odhan nusgaagina waa kuu jira lama odhan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam neef kale qal dabeedna wuxuu ihi neef kale ma hayo yacni marka waxa weeye neef yar oo markaysaga dadii da'diisu yar tahay ayuu u sheegay jadaca markaasuu yidhi marka waxa orod isaga gowrac buuhi walan tujzi can axadin bacdak mawdicu shaahid waxaynu jeednaa yacni garashada aanu garanayn kamay baajinnin in la yidhaahdo waxa weeye udxiyadii dib ula kaalay baabka waajibnimada aynu sheegnayna dee udxiyada waa laysku hayaa ma waajib baa ma sunnaa dee laakiin xukunka waajibku qaato ayaa qofkii de ajarka doonaya haddiiba la yidhaahdo waa sunno qowlka sunnada la arjaxo sida jumhuurku ay mareen waxay noqonaysaa in la yidhaahdo yacni waxa weeye nusugii wuxuu qofka kaga xidhan yahay inuu la yimaado bacda asalaa buu kaga xidhan yahay marka haddii xataa aanu waajib ahayn dee ajarkii udxiyada heli maayo haddaanu markaa waxa weeye kadib aanu gowricin walow garashawaabaha u geeyo inuu ka hor gowrace waxaan filaya waa la fahmaan filaya sawd macaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk